وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وكل متلف فمضمون إذا لم يكن, الإتل... لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة وإن تكن تبرعا أو توثقة faamruhaa akhafu fadri tafriqa lianna dii in xasalat famaqnamu wain tafut falaysa fiiha maqramu wuxuu sheekhu inuu yidhi wa kullu mutlafin mid kasta oo la baabi'iyey la dilay ama la kharribay famadmuunun mid la damaanay weeye madmuunun mid la damaanayo wey idaa goortii lam yakun uusan ahaanin alitlaafu baabi'intu min dafci اlأdaa dhib reebitaankiisa dartii hadduusan ahaan haddaadan dhib iska reebayn ow amase yaku hadduusan ahaanin itlaafkii ma'duunan mid laysu idmay bihi isaga min maalikin hantiile xaggiina laysaga idmay yacani maalikii lahaa ayaa xaggiisa idan laga helay aw amase rabbina rabbiganna xaggiisa mid laga idmay hadduusan ahaanin allihii dilmulki mulkiga u saaxiibka ah khayri maalikin mid wax mulkiyana ugu khayr badnaa meeshan wuxuu kaga hadlay qaacido loo yaqaano qaacidat damaani almutlafaat baa la yidhahdaa qaacidatu damaani almutlafaat waxyaalaha ruuxu uu halleeyo ama uu kharibo ama uu halaago ama uu baabi'iyo damaanidooda see buu damaanayaa see u gudayaa taasuu meesha kaga hadlaya baydka labadan bayd ka dambeeya ayuu ku sharxi doonaa qaabka loo gudayo laakiin middan wuxuu ku taqriiriyey qaacidada asalka oo ah shay kasta oo la kharibo ama la baabi'iyo itlaafku waa halaagidda shayga markaad halaagto dhib u geysato ama u wada dhammee ama wax ka midaba dhib u geyso shay kastaoo marka la itlaafiyo waa mid la damaanayo waa qaacidadu waa taan kullu mutlafin madmuunun calaa mutlifihi kii dhibka geystay ee shaygaasi dhibaatada u geystay ama baabi'iyey ama kharribay kaasay damaanadiisu saaran tahay saas way maanaha ama ha noqdo wax ilaahay xaqiisa ku saabsan shayga dhibka loo geystay sida maalan isagoo xarman buu ugaadh dilay wuu damaani waa xaq ilaahay ama ma ahe xaramka dhexdiisu ugaadh ku dilay isagoon xarmanayn qudamqudamaani waa xaq ilaah ama xaramkaba ha ka baxsanaado laakiin ha xarmanaado waxaa la mid ah hadday xuquuqda bini aadamka ku saabsan yihiin shaygan aad itlaafisay dhibka u geysatay oo xaq bini aadan uu yahay laakiin waxaan soo sheegnoon kusoo horay usoo marnay wixii xaq ilaahaya oo dhibaato aad u geysatood itlaafiso hadday arrin eh, sababta kuu geysa ay tahay jahli ama halmaan iyo nisyaan ama ikraah damaanadu markaa waa dhacaysa somaynaa soo maray waa xaq ilaahay hadduu yahay laakiin xaq aadame asaga laba gooraba damaanadiisu ma dhacayso soaan soo maray soo maa <clears throat> qaacidadaa marka daliilkeedu waxa weeye oo daliil looga dhigaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil yacni kuwa alla rumeeyeyo ha cunina xoolihiinna dhexdiinna ah xaqdarraha ku cunina bimacnaa haddaad xaq bini aadan baabi'iso ood dhib u geysato ood isagii dhaafiso ood kharribto iyo adoo cunay waa isku mid taas maanaa yaani waa xaqdarro un soo ma amaa xadiista nebiga sal lla lay waxaa laga qaadan xadiidkii saxiifada yaani saxfadaan dhihi laha saxfada xeedhada ama saxanka waxaa sugan nebiga sal lla wasalam xasasiska xaasaskiisa mid ka mid ah ayaa raashiin soo dhiibtay raashinku weel buu ku jiraa guryihiisa guri kale oo ka mida bay u dhiibtay martina markaa waa u joogtay islaantii gurigaa loo soo dhiibay lahayd yacni oo bitaxdiid caaishay ahayd ayaa cuntadii oo la wado markii gurigii la keenay bay intay gacanta ku dhuftay tabay cuntadiina daadisay weelkiina jabisay yacni masayr leanna laba islaamood oo laysu qaba laysla qabo hadday midi raashiin soo dhiibto oo tii kale gurigeedii u soo dhiibto waxoogaa duurxul a duurxul baa laga fahmi karaa walow umulmu'miniin oo raashinka soo dhiibtay iyada ayna qasadka lahayn haddana dareenkaasaa ku dhalan kara tii gurigeeda wax loo soo dhiibay sidaas daraaddeed bay ka xanaaqday markaasay weelkiina jabisay cuntadiina daadisay nebigu sal lla alay wasalam wuxuu sameeyey caaisha weel ay lahayd oo fayoobaa ayuu usoo dhii u dhiibay tii weelkeeda la jabiyey markaasuu nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam طacaamun biطacaam wa inaa'un bi'inaa guud weelkii jabayna wuxuu u reebay caaisho oo kii jebisay weel fayowna intuu gurigeedii ka qaaday buu tii laga jebiyey usii dhiibay labada weel waa isu dhigmaan cuntana cuntay u dhigantaa weelna weel buu u dhigmaa marka nebigu sal lla lay wasalam itlaafkii ay geysatay caaisha wuu ka damaanay oo gurigeedaa laga bixiyey weel kale marka waa daliil ku tusaya wixii aad itlaafiso inaad damaanayso ayb taa iyadaa hadal kama noola khaasatan wixii xaq bini aadam ah asagu waa ka sii xag jira taa hadal kama noola waa laisla ogolyahay laakiin saddex xaalo ayuu sheekhu soo reebay oo haddaad wixii halaagto aadan damaanaynin xaaladda koobaadi waa midda uuna yidhi idaa lam yakun alitlaafu min dafci اlأdaa xaaladaas wey oo xaaladaas maxay tahay sababta aad shaygan u itlaafisay waxa weeyaanba dhibkiisaad iska celinaysa isagaa dhib kugu hayay dhibkii baad si kale isaga celin weyda difaacaad iska difaacaysay ayuu marka itlaafu ku yimid adigu ma raasan isagaa ku soo raadsanay waa hor dhib buu rabaa inuu kuu geysto waad iska qabatay celintii aad iska celinaysa bay dhibaatadu ku gaadhay ma damaanaysa xaaladdaa iyadaa ma damaanaysa saas way macanaha maalan wuxuu ku mihaaliyey sheekhu adigoo xarman ayaa ugaadh baaba ku soo weerartayba ugaadhii ha dilin lagu yidhi ayaabaa ku maagtay iska celisayoo guulguushayoo canaanatayoo kaa joogsan weyday adayba kugu socotaaba inay ku dishay rabtaa ama dhib kuu geysato markaad iska kergi weydii baad dayax ku dhufatay ama ul baad ku dhufatay ama xabad baad ku dhufato markaasaad iska celisay haddii ayna si kale aadan kaaga istaagayninba inaad dishaba mooye ood disho adoo xarman baad ugaadh dishayee gud lagu dhibi maayo leesh lianna dilku wuxuu ku yimid iyo itlaafku min dafci اladaa buu ku yimid dhib baad iska celinaysa soo ma marka hadduu dafcu اladaa ku yimid oo sababtu ay tahay markaa la damaani maayo xaqullaahi wey markaas waxaa isla xaqullaahi uu ku mihaaliyay iyadana middaa soo gelaysa ruuxu markuu xarman yahay looma ogola inuu timaha xiiro laakiin adoo xarman unbaa tin ama dhowr timood baa intay madaxii ka soo hoos uga soo dhaceen bayba indhaha kaa galeen waaba iska kari weydayba celi oo celi oo celi indhihiin bay maagan yihiinba indhahay kaa galeen mana socon kartid timahanna waxa way celisayo celisoo kari weyde intaad qabatay baad iyagii dhanba iska goysay ma fidyadii timaha lagaa rabaa maya waxba kugu waajibi maayaan fidyatul adaa lagaama rabo sidii ruux timo xiiray oo kale lagaa soo qaadi maayo li'anna timahan waxaad u jartay min baabi dafci aladaa ayagaa la kari waayey ayagaa ku maagay soo maha iska qabatay meeshoodii maxaa ka soo kaxeeyey madaxaa lagu ogaaya soo ma timo madaxa lagu ogaa bal inay maagan yihiin maxay indhaha ka soo dooneen calaa ra'yi aljumhuur markii la yidhaahdo weeye timaha dhammaantood lama xiiri karo madhabkaa marka lagu socdo masaladuna masale khilaafiya waxaa la mida maalan ruux baa ruux soo weeraray xoolihiisuuna rabaa inuu qaato ruux baa ku soo maagay xoolahaaguu rabaa inuu qaato waad iska abisay waa ku dayn waaya xoolahaagu maageyn waa dishay sidaad xoolahaaga uga difaacato lama damaanayo waxna dhiiggiisa laga soo qaadi maayo xayla nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh baa sidaa loo weydiiyey nin baa wuxuu weydiiyey nin hadduu isoo weyro xoolahayga doonayo maxaan sameeya rasuul ilaahi wuxuu nebigu uri sal la lay slam laa tucطii ha siinin buuri markaasuu yidhi rasuulka ilaahay bal ka warran ra'ayta in qaatalanii hadduu ila dagaalamana qaatilhu buuhi la dagaalama soo wuxuu kuga haysta xoolahaagii maa la dagaalam wuxuu idhi ara'ayta in qatalanii hadduu ii dila ka war wuxuu nebigu sal lla lay waslam fa anta shahiid shahiid baa tahay buui lianna man qutina duuna maalihi fahuwa shahiid waay wuxuu idhi ara'ayta in qataltuhu haddaan digla ka war nebigu wuxu uhi sal lla slam huwa fi nnaar naartuu galaya leesh haddii marka aad disho min baabi dafci saa'il adoo iska celinayao dhibkiisa iska qabanaya dhiiggiisu waa hadur mag ma soo ma mag ma qisaas warkeeda iska baddaaya leesh itlaaf baa dhacay oo naf basharaad itlaafisay haddana damaano ma leh maxay ku timid liannahu min baabi dafci اladaa saas way min baabi dafci اladaa laakiin waxaa laga maarmaan ah inaad isaga dafciso bilأshal falأshal kolba sida ugu fududee uu kaaga reebtoomi karo inaad isaga dafciso laakiin hadduusan ku dafcoomaynin ilaa bilqatli mooyaane waa kuu bannaantay inaad disho xaaladdaa way xaaladda marka laga warramayo ayib way kuu bannaantay xataa waxay leeyihin culimmadu haddii aad istidhaahdo ashal falshal u ist haddaad u isticmaasho gacantuu kaala horraynoo wuu ku dili oo dannigaagu u bataba inuu gacanta hadduu kaala hormaraba kaa takhallusayo ashal falshal markaa uma baahnid dhag baad ka siinoo waad kala tuuri ila annaar waay markaas saas macana leanna waxa weeyaan muta'akid waxaa agtaadaa mu'akad ah ninkaasi inuu naftaada ku socdoo ku dili rabo xoolahaagana saa ku qaadan rabo waad iska celin marka ayib marka itlaafkaasi wuxuu ku yimi min baabi dafci اladaa saasoo kale hadduu ku yimaado marka dhibaato ma leh haddiise laakiin si sida aad isaga dafciseed dhibka ugu geysatay si ka fudud iyo dariiq ka fudud uu kuu furnaa oo isagoo dariiq fududi kuu furnaa aad kii adkaa isticmaashay markaasi damaanadu waa kugu laazimaysa adooba gacani ku filan tahay oo hal feedh isaga celin kara haddaad xabad ku dhufato oo disho dee feedh baaba kaaga fillaaya ilmo yar baa kugu soo ordayoo waad iska qaban kartay intaad gacmaha qabataabaad isaga dhanba xidhxidhi kartay markaasaad intaad feedh u qaadatay baad isaga dhanba dhulka ku ridtay waa lagugu yeelana oo sheekh wuu soo weeraree kartay hadduu kusoo warwar iska qaban kartay soo saas ma waa ilmo yar gacmaha baad qaban kartayba marka haddii dariiq ashal ah uu kuu furnaayood midka ashadka adag aad isticmaasho daamin baa tahay markaa leesh leanna tacaddi baa markaa dhacay sooma tacaddi baa dhacay yacani qadarkii daruuradee laguu oggolaaday baad gudubtay ayib waan soo marnay masalada iyada sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah masaladaa iyadaa wuxuu ilxaaqinayaa qaacido kaleeto farci ah bal daabideh bilaxraa daabit waay oo wuxuu leeyahay haddii shaygii dhibka kugu hayay laftiisa aad itlaafiso isaga laftiisii baad itlaafisay markaa damaano ma leh laakiin shaygii dhibka kugu hayay shay kaleeto uu laasimsaday baad asagii kii dhibka kugu hayay iyo kii ay isku xidhnaayeenee ay islaasimsadeenba waad isla tuurtay kaa kaleete uu laasimsaday eed isagana yaani itlaafisay kaa damaanadiisu waa kugu waajibaysaa buu leeyahy kaa damaanadiisu waa kugu waajibaysaa wuxuu ku miaaliyey ruuxii maalan kacb bnu cujra xadiidkiisii fi saxiixayn ruuxii maalan timaha isagoo xarman ayaa timaha waxaa ka galay injir injir baa timaha ka gashay si kaluu isaga saari waayo waa ku rafaaday waxaa loo ogol yahay inuu timaha xiiro soo ma timaha hadduu xiirose maxaa ku laazimaya fidyaa ku waajibaysa soo saas maa yani waxuu sida ilahay qur-aanku sheegay faman kana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusb fidyaa ku waajibaysa oo bedel ah ayib ruuxani shareecadaa u ruqsaysay dhib dartii ii haystay iyo dafcil adaa buuna timaha u xiiray maxaa damaanada iyo fidyada loogu laazimiyey timahan muxuu u xiidhay injir baa gashay oo dhibaysa soo ma injir baa dhibaysa injirtiina inaad timaha xiirta mooyo si kale uma saari karti timuhu dhibka kama imaanin laakiin dhib muxuu ka yimid injirtuu ka yimid injirtiina waxay ku dhex jirtaa timihii lagama dhex saari karo qori iyo qiiqiiba waa la isla tuuray timihii iyadii ku dhex jirtay waa isla jartay timihii baa lagu yidhi aada xiirtay fidyadoodii baa lagaa rabaa oo dafcul adaa bay ahayde maxaa la iiga rabaa soo su-aali ma imaanayso ha jawaabtu waxa weeye timuhu iyagu lafahaantooda dhib kuguma haynine shay kaloo dhib kugu hayaa soo dhex galay sidaas daraaddeed hadday sidaasi dhacdo shayga fidyadiisii damaanadiisa waa lagaa rabaa la'anna isagu dhibku ma ahee waa mid kaleetoo khaarij ahoo isaga kusoo dhex dhuuntay aadna kala saari kari weyday waa soo ma miaal masalan kaba soo qaad ninkii kula dagaalamahay ama xayawaankii ku weerarahay weerarahayay baagbeer meeshanoo nin leeyahay buuba soo dhex galay waad ka dhex saari kari weyday dagaalante isagiiyo geedku ku jirayo beerti baad isla gubtay dabbaabaad qabadsiisayba isagiina waa gubtay beertiina waa gubatay maxaad samaynay beerta laguguma le miya min dafci lcadaa miya maya ah. beerta waad bixin laakiin kan saa'ilka ahee laguu oggolaadeed iska celinaysay asagu waxa weeye damaano ma leh laakiin sababtiisa wixii wax ku noqday waa madmuun soo ma sidaas daraaddeed baa timihii fidye loo saaray maxaa yeelay iyaga lafahaantooda dhuyku kama imaanin injirta dhex gashay buu ka yimid ma la fahanti marka labadaa masaluu kala qaadaya oo wuxuu ka keenayaa ibnu rajab calayh raxmatullah fi lqawaacid yuu qaacidadaa ka keenayaa man atlafa shayئan lidafci adaahu lam yadmanhu waman atlafahu lidafci adaahu bihi daminahu ah, saasuu kala qaadaya ayib xaaladdaasi marka waa xaaladdii koowaadoo maxay ah saddexdii xaale ee shayga aad itlaafisay aadan damaanaynin tii hore u horraysay iyo tusaalayaasheedii waay oo ah ida kaana alitlaafu min dafci اlأdaa xaaladda labaadi waxa weeye in la damaanaynin haddii itlaafka iyo dhibka aad geysatay iyo shaygan aad baabi'iso aad halaagtay aad ku baabi'isay biidni maalikihi kii iska lahaabaaba kuu idmayba isagaa ku yidhi baabi'i cid iskale idankaa laga wadaa markaa maaligga waxaa laga wadaa ama waa maaligii asalka ahaa ama waa cid awood loo siiyo waa wakiil ama waa wasiyi oo kale maalan itlaafi buu ku yidhi waad itlaafisay haddaad idankiisa ku itlaafisay markaana madmuun ma ah ma dhammaanaysa maalan wuxuu ku yidhi ninkii cuntadan iska lahaa cuntadan cun buu ku yidhi cuntadii baad ka takhallusoo dhammaysatay ma lagaa rabaa maya leanna ruuxii iska lahaa baa kuu idmay a isagii baa idanku siiyey wuxuu ku yidhi ratigayga gawrac ama ridayda gawrac bir baad u qaadato waad gawracday ma gud baa lagu dhihi maya lianna dalika min idni maalikihi soo ma ma'duun min maalikihi waay ruuxii iska lahaa baa kuu idmay ma damaanaysid marka masaladaasi marka iyaduna wa iska caddahayoo ciddii iska lahayd hadday itlaafka ku amarto ama kuu idantood itlaafiso ayadana damaano ma leh waa xaaladda labaad waa xaaladda saddexaadi waxa weeye ee aysan damaanada lahayni muxuu ahaayey waa xaaladda ah in muxuu ahaayey uu itilaafku ku yimaado idan sharci ah idan sharci idan sharci maxaa laga wadaa inuu sharcigu kuu idmay inaad itlaafiso qur-aankaa kuu idmay sunnadaa kuu idantay sharcigaa kuu idmay shaygaasi halaag oo baabi'i a idankaasi haddaad haysato xagga rabbi ka yimid waa qur-aanka iyo sunnadiy sharciga idankaa ku siiyey oo idan sharci aad wax ku itlaafiso ma damaani maysid leanna shaaricu ma suroobi karto inuu shayga kuu idmo haddana uu ku yidhahdo damaan soo ma wixii uu idmay bimacnaa waxa weeye damaano ma leh itlaafintiisa wuxuu idmay waa midda uu marka leeyahay aw rabbina dilmulki khayri maalikin ama wax xagga alle laga idmay oo sharciga lagu idmay waay allihii milkiga u saaxiibkaa meeshaa wuxuu ishaarayaa allah tabaaraka wa tacaala isagaa xaq u leh inuu wuxuu doono idmo maxaa yeelay isagaa maalig ah maaliga xaqiiqiga soo maha wuxuu doono isagu idmo dabcanna waxaan maslaxa ku jirin itlaafintiisa addoommadiisa amri maayo inay itlaafiyaan soo maha shayga uu amray in la itlaafiyo waa shay in la itlaafiyo maslaxadu gashay marba hadduu ku amrana waad itlaafin wax kaasoo raacayana ma jiro ayib sidaas daraaddeed baa sheekhu wuxuu leeyahay min hada albaab ayaa qowlka raajixa waxau yahay mas'alada ah ruuxa ma lagu tacsiiri karaa xoolo maalan xooli in laga qaado dembi buu galay khalad buu galay markaasaa waxaa lagu tacsiiray oo lagu edbiyey xoolihiisii qaar ka mida in la baabi'iyo ama xoolihiisa qaar ka mida in laga qaado ganax waa masle khilaafiya laakiin cala araajix way bannaan ijtihaadka a'immada bay u noqonaysaa axaadiista ku soo aroortay altacziir bilmaalla waa axaadiis aad u fara badan waa walow a'immada qaar ka mida ah ay diidan yihiin haddana waa madhaba caan masale caan ah shekhulislaam ibnu taymi ibnu qayim madhabka xanaabilada caan ku ah aimo ka horraysayna ay ogol yihin way maanaa leh sababta loo baabi'inayo waxa weeye maalan eh, ninkii eh, haniimada wax ka khayaamay waxaa la yidhi rayi raxligiisi iyo reeryadiisi iyo wuxuu wataba hala gubo maxaa loo gubayaa waxaa loo gubayaa min baabi tacziir hala itlaafiyaa la yidhi xooluhu wuxuu wataba leanna muxuu galay dembi ah wuxuu galay haniimadiibuu wax ka khiyaamay saas maanaa maalan aalaadka qalabkan muxaramka ahee lagu ciyaaro muusiga iyo waxaan heesaha lagu garaaca iyo waxaani waxaa la yidhahdaa aalaat lahwi baa la yidhahda oo muxaramka ah haddii intaad qabato iyada dhanba aad baabi'isoo tirtirto ood gubto ood iyaga dhanba googoysood jijabiso waxba lagu raacan maayo xoolo laguguma leh damaanana laguguma leh maxaa yeelay sharcigaa kuu idmay itlaafinteeda sharcigaa amray soo saas ma walow ruuxii iska lahaa ee muxaaraamta ku galahayay asagu yuusan idanba bixinin yuusan ogolaanin raalli yuusan ku noqonin laakiin sharcigii baa idmay hadduu sharcigu idmay oo sidaa lagu burburiyana wax damaana ama leh marka ama sharcigu waa inuu kuu idmo ama ciddii iska lahayd ay idanto masalada itlaafinta waxaa ka mida maalan ou sheekhu leeyahay zaaniga maalan zinaystay ee guurku u horreeyey isagoo guur u horreeyey zino ku dhacay waa la dili soo maa dhagax baa lagu dilaya waa itlaafin adigii haddaad intaad ka qayb qaadato aad disho oo gacantaada aad ku disho bacda yani xukumka fulintiisa aad gacantaada ku disho ku itlaafiso magtiisii bixi iyo damaan lagu dhihi maayo waa ruux bini aadamaana dishay ya sababta waxa weeyaan sharcigaa dilkiisa kuu idmay soo saas ma wixii sharcigu amro marka itlaafintiisa ama naf ama jidhka qaar ka mida ama xoolo ama hanti oo sharcigu fasaxo isagana la damaani maayo saddexda xaalo ayuuna damaano lahayn laakiin dee waxay ku baraarugaysaa waxyaabahaasi muxaramaadkee dadka gacantooda ku jira shareecaduna amrtay in la itlaafiyo marka aad jejebinaysood itlaafinayso waa inaad awood leedahay awood aad shar kaga hortegi karto dhib ka weynna uusan ku imaan karayn sulto iyo awood waa inaad leedahay laakiin haddaadan awood lahayn fa bilisaanihi way markaas soo ma leanna markaa waxaa laga cararayaa mafsadadan mid ka weyn inay ka ratibanto oo dhiig iyo gacanqaad iyo wax kaleeto marka uu ka yimaado manaa ayib masaladaasu marka inoo sheegayo saddexdaa masalaa laga soo reebaya wa kullu mutlafin mid kasta oo la baabi'iyo la itlaafiyo la kharribo la halaago fa madmuunun mid la damaanay wey mid la damaanayo ciddii itlaafisay baa damaanadiisa lagu leeyay idaa lam yakun hadduusan ahaanin weeye alitlaafu baabi'intu min dafci اldaa dhib reebiddiisa dartii haddayna ahayn dhib aad iska reebayso dartii iyo sababtii hadduusan itlaafka ku imaanin waa marka la damaanayo aw amase yaku hadduusan ahaanin waay a aw maa lam yakun waay aw lam yakun idaa lam yakun hadduusan ahaanin wey itlaafkii ma'duunan mid la idmay bihi isaga min maalikin kii iska lahaa xaggiisa laga idmay hadduusan ahayn ama kii lahaa baan kuu idmay hadduu kale midka ad idmo wuxuu ka wadaa maaligaasi maaliga tasaruf buu ka wadaa ama bilwakaala ha noqdo ama bilasaala ha noqdo saasuu ka wadaa manaa aw amase rabbinaa rabbinaadaasi waxay u noqonaysaa min maalikin bay ku cadfanta caamilkuna waa caamilka waxay noqonaysaa marka aw amase yaku hadduusan ahaanin ma'duunan mid la idmay bihi isaga min rabbinaa rabbigana xaggiisa mid laga idmay hadduusan ahaan rabbigii dilmulki mulkiga u saaxiibka ahaa khayri maalikin mid wax milkiyana ugu khayr badnaa oo markaa ta saddexaad maxay noqonaysaa waa idankii sharciga ahaa wa soo ma shareecadu hadday idanto ayuu ka wadaa macnaa saddexdaaba lama damaanayo wixii saddexdaa xaala ka soo hadhay oo itlaafoo dhaca fa madmuunun waa la damaanaya waaldamaanu calaa mutlifihi midkii itlaafiyey baa yay korka ka saaranta wayudmanu lmiliyu bilmili wamaa laysa bimiliyin bima qad quwima baydkani kii horuu laba socdaayo haddaynu nidhi wixii aad hallaysay ood kharribtood halaagtay waa dammaani saddexdii suuree lasoo reebay mooye sidee loo dammaanayaa way see loo gudayaa wixii aad hallaysay wayudmanu waa la dammaani almiliyu kii wax la mida lahaa bilmiliyi wixii la midka ahaa baa lagu damaani wamaa laysa wixii aan ahaanin bimiliyin mid la mid mid wax la mida leh kii aan ahaaninna bimaa ay yudman waa la damaani bimaa shay baa lagu damaani qad quwimaa lagu qiimeeyey a yani waxa waaye markii la yidhaahdo shaygii ha la damaano oo shaygii la itlaafiyo la halaagay la baabi'iyey ha la gudo marka la yidhahdo see loo gudayaa waayo shayga la halaagay baa la fiirinayaa laba mid buu noqonaya ama mithli buu noqon ama wuxuu noqonayaa mutaqawam labadaasuu noqonaya ama mithli ama mutaqawam waan qeexi doonnaa hadduu waxyaalaha mithligaa uu yahayna waxaa lagu gudayaa oo lagu lagu la bixinaya oo lagu damaanayaa mid isaga la mida oo mili ah hadduu waxyaalaha qiimaha gala uu yahay oo aan lahayn wax la midana qiimihiisii baa lagu damaanayaa maalintii aad itlaafisay qiimihii uu lahaa ayaad markaa bixinaysaa wey manaa saas wey manaa qaacidadan tii horey farac ka tahay laakiin waxaad u baahannahay inaan fahanno mili maxaa la dhahaa mutaqawamse maxaa la yidhahdaa aad baad kutubta figa baabu damaan iyo markaad maraysaan ayay ugu badan tahay miliga iyo mutaqawamka tacriifkiisa fuqahadu way ku kala beddelan yihiin madaahibta xanafiyada iyo maalikiyadoo ka agdhow waxay qabaan miliga waxaa la yidhaahdaa almakiilu wاlmawsuunu wاlcadadiyu اlmutaqaarib waxyaalaha la beego iyo waxyaalaha la miisaamo iyo waxyaalaha la tiriyo ee isu dhow sida maalan eh, eh, jawska oo kaleeto jawsulhindiga oo baalkaan dhahno qumbaha iyo muxuu ahay ukunta oo kale iyo waa cadadi waa wax la tiriyo soo ma markii la isdhaafsanayo tiraa laysku dhaafsadaa waxna waa la beegaa oo koomba iyo inta loo qaataa la miisaa waxna waa la miisaamaa oo kiilo iyo nus iyo waxaasaa loo qaataa markaasaa la miisaamaa waxay leeyihiin marka waxyaalaha miliga leh oo wax la midoo isagii oo kale a ah la heli karo ama waa inuu yahay shayga la beego ama waa inuu waxyaalaha la miisaamo ama uu yahay waxyaalaha la tiriyo saddexdaasi waxaa la yidhaahdaa bay dhaheen mili baa la dhahaa haddaad waxyaalaha la beego mid ka mida halayso waxaa lagaa rabaa isagii oo kale wax la mid ah kaba soo qaad maalan yaani muxuu ahaaye bariiskaoo kale ama gallaydoo kaleeto ama shaciirtoo kale ama xintadoo kale haa haddii la beego iyadii oo kalead gudaysaa soo ma markaad baabi'iso laba kiilo laba kiilo iyadii abaa lagaa rabaa haddii wax la miisaamo uu yahayna intii aad bi'isay miisaankeedii baa lagaa rabaa waa mili waa wax isku mid ah waa wax isku mid ah oo isagii oo kalea la heli karaa wixii aad baabi'isay mid la mid ah oon ka gedisnay oo isku mid yihiin baa la heli karaa mili baa la yidhahda ka noocaas oo ah. saddex ukumood baad yaad jabisay cadadi waayo saddexdii ukumood baa lagaa rabaa saddex ukumood soo tiri soo ma dad meeshan qumba u yaalloo iibsanayo suuqa la fadhiyaad u timid oo markaasaad sagaal qumba abaad ka jabisay sagaal qumba akeen baa lagu dhihi cadadi waa laakiin wixii inta aan ahayn oo aan mawsuunna ahayn makiilna aan ahayn cadadina aan ahayn waxay leeyihiin waa mutaqawam soo ma waa shay uun la qiimayn qiimihiisaa markaa la raadinaya kaba soo qaad dhar ama xayawaan ama alaab dhar baad kharibtay a ah, dhar baad kharibtay dharka lamana miisaamo lamana he lamana beego lamana tiriyo laakiin maxaa lagu sameeyaa waa waa la mitiriyaa madruuc baa la yidhaahdaayo waa la dhudhumin jiray waagii hore soo ma waagii hore dhudhun iyaa lagu kala iibsan jiray iyo taaka iyo laakiin hadda mitir buu isu beddelay iyo fiit iyo wax saasoo oo kalea soo ma marka mili ma aha bay leeyihin xoolaad maalan baabi'isay neef ri'a baad dishay neef ri'a ah keen lagu dhihi maayo leesh leanna mili ma ah lamana beego lamana miisaamo lamana tiriyo isagoo kaleetana maba jiraba neefkaa dishay mid la mida boqol kiiba boqol lama helaya leeyihi mili ma ah mar hadduusan mili muxuu noqonayaa mutaqawam maalinkaa dishay suuqa muxuu ka joogay baa la dhihi lacagtaa lagu qiimaynaya muxuu joogay wuxuu joogay saddex kun oo shir saddexdii kun baa lagaa rabaa neefkii ma aha soo ma sidaasi waa madaahibta maalikiyadii xanafiyada shaaficiyadii iyo xanaabiladuna waa iska ag dhow yihiin kama ag foga keliya waxay ka saarayaan cadadiga waxyaalaha la tiriyo waxay leeyihiin mili ma aha mili waxaa la yidhaahdaa un wixii beegma ama la miisaamo weliba quyuud kale kusii xidhaya oo quyuuddooda waxaa ka mid a ah, maalan wajaaza fiihi salm bay leeyihin salamna uu geli karo salamku waa salafka salamna uu geli karo salamku bimacnaa waa inay sifadiisu mundabit tahay oo hal nooc uu yahay haddii noocyo laysku daray uu yahay nooc walba intuu ka yahay iyo nisbaduu ka yahay lama yaqaano maalan waxaad isku dartay bariis iyo waxaad isku dartay mxuu ahaayey qamandi iyo galley baad isku dartay soo wax la beega ma ama la miisaamo soo maaha laakin laa yajuusu fiihi salam leesh lianna mid walba inta uu ka yahay lama garanayo sidaas daraaddeed laa yandabit waxaa la yidhahdaa makhluuط baa la yhahda ama mukhtali baa la yidhahdaa marka waxay leeyihiin waa inuu uusan wax kalena ku dhex jirin mawsuunna uu yahay makiilna uu yahay amaa cadadiga la tiriyo cinda alxanaabila washaaficiya ka mid ma aha miliga ee mutaqawamkuu galaya soo ma marka madhabkoodaaba ka sii cidhiidhi badan sooma xanaabilada iyo xanafiyada xanaabiladaa haddana ka sii cidhiidhi badanoo waxay leeyihiin shardi kaloo ah walaysa fiihi sanacatun mubaaxa bay leeyihin sanca mubaax ahoo bannaanna waa inaysan gelin shayga oo shaygu isagoo mawsuun oo la miisaamo sida birta iyo dahabka iyo fidada soo mawsuun maaha waa la miisaama laakiin hadday sanaaca gasho sanaaca mubaaxa hadday gasho oo maalan kan lagu labista dahabkan lagu labistay dumarku ka labistaan baa laga sameeyey dakhalat fiihi sanaacatun mubaaxa wabittaali wuxuu ka baxayaa miliga soo ma ah, miliguu ka baxay muxuu noqonayaa mutaqawam cinda alxanaabila dahabku dumarku ay xidhaan ee sanaacadu gashay ee gacantu gashay ee la habeeyey ee labiska loo habeeyey waxay leeyihiin ma aha mili ee waa mutaqawam liannahu dakhalat fiihi sanaacatun mubaaxa shaaficiyadu intaa adiga warka murtidiisa isku soo uruuriya miliga waxaa la yidhaahdaa waa shayga la heli karo mid isagoo kalaa ama ku dhow mutaqawamkana waxaa la yidhahdaa shayga aan la heli karin mid isagii oo kalaa ama ku dhow haddii isagiioo kaleba la waayoba wax la midaba la waayo xaggee la aadayaa marka qiimaa la aadayaa marka wuxuu noqonayaa mutaqawam buu noqonaya ma la fahmay marka shaygii mimithli ana markii aad godayso gudayso waxaad ku gudaysaa bimilihi soo ma kii mutaqawamka ahaana markaad gudayso waxaad ku gudi biqiimatihi soo ma qiimihiisii maalinkaad itlaafisay qiimihii uu lahaa baad ku gudaysaa ma la fahmay alimaam ibnu qayim aleyh raxmat waxa jela ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnu qayim calayhim raxma madhab bay leeyihiin masalada iyada culimadii xanaabilada qaar ka mid aan qabin waana madhabka la dhihi kara aqrab ila asawaab madhabkaasi wuxuu leeyahay wax kastoo la itlaafiyo waxaa lagu damaanayaa jinsigiisa noocaad itlaafisay noociisii baa lagu damaanaya maca muraacati alqiima iyadoo qiimahana la ilaalinayo maca muraacati alqiima oo maalan saxan baad jabisay jumhuurtu waxay ku leeyihiin saxanku mili ma ahee e muxuu noqonaa waa mutaqawam leanna saxanku mawsuunna ma makiilna maaha soo ma saas daraaddeed mutaqawam waaye waxay ku leeyihiin saxan baad jabisay saxankii waa la qiimayn qiimihiisii waad bixinaysa shaekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnuqayim iyo bacdulxanaabilana waxay lehin war ma ahee horta jinsigii uu jebiyey ruuxani oo itlaafiyey jinsigii noociisii waa in la helo oo horta saxan saxan waa in loo helo markii saxankii saxan lagu gudo haddana mar labaad waa in la fiiriyo labada saxan inay isku qiima isla qiima le-eg yihiin ama isku qiimo dhow yihiin soo ma marka dhankii qiimahana waa la ictibaarin xaggii noocana waa la ictibaarin taasaa cadaaladda u dhow buu le leeyahy taasaa hee cadaaladda u dhow asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah ikhtiyaarkiisuna taasuu u dhow yahy oo markuu madhabka xanaabilada sharxay kadib ayuu wuxuu leeyahay tacriifka noocaasee xanaabilada iyo mareen madaahibtaasi mareenay waxuu ka yeelayaa buu leeyahay miliga shay cidhiidhi abuu ka dhigayaa buui miliga wuxuuba ka dhigayaa shay naadirun la heli karinba sida saxiixa sida waxa weeye wuxuu yidhi ana almiliya maa lahu mumaail imaa mutaabiqun tamaaman wa imaa muqaaribun miliga waxaa la yidhaahdaa waa shayga leh wax la mid ah ama boqolkiiba boqol la mid ah ama ku dhow walow haba kala gedisnaan waxoogaa ah kaasaa la yidhahdaa bu leh maanaa marka ictibaar baa la samaynaya soo ma saxan baad jebisay saxankeen labadii saxan suuqa isku qiimo ma ka yihiin bas waa miisaga un baad ku gudi marka labadii saxan hadday qiimihii ku kala duwan yihiinna saxankiina waad bixin faariqa qiimahay isdheer yihiinna waad bixin sidaasay leeyihiin cadaaladday u dhowdahay leanno eh, milina meeshii waa galo shaygii mid la jinsiya oo la noocana waa galay qiimihiina ictibaar baa la siiyey sidaasay rajaxayaan waana ra'yi aad iyo aad wajiihu awa oo waxaa daciifinaya madhabka jumhuurta taqriiban jawaabahooduna ay ka bixiyeenna ay daciif tahay xadiidka nebiga sal alla lay waslam markuu xeedhadii ama weelkii la soo diray markii ay jebisay caaisho nebigu muxuu yidhi acaamun biطacaamin wa inaa'un biinaa soo ma weelkii ay jebisay lama dhihin qiime ha la bixiyee laakiin nebigu muxuu yidhi weelkii weel isagoo kale a baa lagu guday weelka miyaa la miisaamaa maya miyaa la beegaa maya xataa tirada ma galo sidaas daraaddeed cinda aljamiic ma aha mili ma aha isagoo mili ahoo mutaqawam ah ayuu nebigu haddana wuxuu ku guday bimilihi buu ku guday muxuu ku guday saxan isagoo kale ah jinsigii baa la muraaceeyey fiiri noocii la jebiyey wax la yeele la itlaafiyey baa la muraaceeyoo la ilaaliyey marka noocana ha la muraaceeyo qiimahana ha la muraaceeyo taasaa xaqa u dhow ayay leeyihiin culimmadaasi macnaha waxaa kaleeto iyadana daliil u noqon karaya madhabka oo rajixi karaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ahaan jiray geel buu amaahan jiray geela markuu amaahdana hadhow geel kaluu ku gudi jiray ooma suurtagal baa inay geelu isla mid noqdaan maya mid midkuu amaahday ka qiimo badan buu marmar bixin jiray qaalin buu amaahanayaa hadhowna mid sanadkii toddobaad gashay oo rabiic ah. waxaa la yidhaha yani waxa weeyaan oo rubaaci ah a yaani sanadkii toddobaad mid galay iyuu ku gudayaa oo ka qiimo badan saas maanaa marka yani waxa weeye geel baa geel lagu gudaya geel baa geel la dhaafinaya weel baa weel la dhaafinaya wixii ay fuqahadu miliga u yaqaaneenna ma ah haddana maca dalika jinsigiisi iyo noociisii baa lagu gudayaa saas daraaddeed sida sawaabka waxa weeye waa sidaasi adiladu kutusayso shaygii shay u dhow baa la raadin qiima hadduu suuqa ku kala gedisan yahayna faariqaa la bixin wabillahi tawfiiq intii qiimo lala aadi lahaayoo meeshaba laga saari lahaa nooca laga saari lahaa wuxuu sheekhu leeyahay oo miaal ahaan maalan ku bixinayaa maalan fujaanada fujaanada alfanaajiin fanaajiintu waa fujaanka fujaanka soo mataqaana saxanka muxuu ahay wax lagu cuno carabigana funjaan baa la yidhaha funjaan jamcana fanaajiin baa la yidhahda luqada soomaalida qaar baa yaa fujaan dhaha xoogaa cujmaan gelinay cujma cajaminimaa yaro gashay mooye laakiin waa carabigii waay meeshaan funjaan dhihi lahayn baan fujaan nidhi soo ma fujaan miyuu ah fijaan miyuu ah fijaan fujaan haduusaadaan marka wuxuu leeyahay fujaan ama saxan ka soo qaad ayaad hadda oo itlaafisay isla fujaankii laftiisii ama saxankii laftiisii oo shirkaddii lafteedii soo saarta oo isku midaa suuqayaan marka cadaaladuma waxay ku jirtaa in lagu yidhaahdo qiimihii uunbixi mise dadkan fujaan baad ka jebisay iyo saxane saxanka laftiisii baa yaallee soo gadoo keen baa yaa cadaaladdu ku jirta cadaaladdu waxay ku jirtaa in lagu yidhahdo saxankii mid la mid ayaa isla shirkaddii soo saartay qualitiga isku mid ay yihiin waxba ayna ku kala duwanayn soo gadoo bixi baa la dhihi soo ma haddaan madhabkii jumhuurta marnana waxa weeyaan mili ma ahe waa mutaqawam oo qiimaha la bixin laha saas ma marka sidaas weeyaan masaladaasi eh, inaad fahanteen baan umalaynaya ayib sheekhu marka wuxuu yidhi wayudmanu waa la damaani almiliyu kii wax la mid a lahaa miliga maxaa la yidhaahdaa maa lahu mumaail shayga wax la mid a leh oo ama mawsuun ah ama makiil ah ama cadadi ah ama aan ahayn cala araajix marka wayudmanu waa la damaani almiliyu kii wax la mid a loo heli karay wax la mid ah waxaa lagu damaanayaa bilmili mid isagoo a lagu damaanaya mid isagoo kalea mumaasilkiisaa lagu damaanayo la bixinaya wamaa laysa wixii aan ahaanin bimiliyin mid mumaasil leh mid isaga la mid ah mid leh midkaan ahayn oo ma laha wax isagoo kaleeta kaa isaga ana bimaa shay baa lagu damaanayaa yudmanudii horey ku xidhantahay bimaa shay baa lagu damaanayaa qad quwimaa lagu qiimeeyey mata xiina alitlaaf markaad itlaafinaysay wixii lagu qiimeeyey ayaad markaasi mutaqawamkana ku gudaysaa shaygii marka loo waayo mili qiimaa la aadayaa way macana qaacidat lmiliyaat iyo mutaqawamaat iyadana macnaheedu sidaas saas way macnaha almili wاlmutaqawam saasay fuqahadu marka u sheegaan ayib araada ay culimmadu ka kala qabaanna waa kuwa ayagan tilmaanay way macnaha wma clى اlmuxsini min sabiili fakulu ma yaxsulu mima qad udin falaysa madmuuna wacaksuhu dumin ayb fa kullu maa shay kasta oo yaxsulu xasilaya mimaa shay xaggii ka xasilay qad udina la idmay falaysa ma ahaanin madmuunan mid la damaanay wa cagsuhu kaa cagsigiina dumin waa la damaanay dumina waay shicirka dartii dumin u yidhi dumina waay ayib qaacidadani waxay tacliil u tahay qaacidadii ka horraysay shayga haddii shareecadu idanto ama ciddii idankiisa lahayd uu kuu idmo shaygaa laguu idmay eed ku tillaabsatay ee aad fulisay waxa ka dhasha ee ka xasila lama damaano soo ma laakiin cagsigiisaa la damaanaayo muxuu yahay shaygaan laguu idmin wixii ka dhasha waa damaani ficilkaagii iyo wixii ka dhashay itilaaf baa ka dhashay itilaafkii wax kaluu sabab usii noqday wax kastoo ka yimaada waa damaani wixii shareecadu kuu idantay tilaabsigaad ku tilaabsatay wixii ka dhashana ma damaanaysa taas maanaa masladaasi waa sidaa qaacidadaasi waa qaacidada la yidhaahdo maa tarataba cala alma'duuni falaysa bimadmuunin wma tarataba calى غayri اlma'duuni fahuwa madmuun qaacidada macnaha waxa way lafdigeedu waa sidaa miaalay leedahay maalan tusaalayaasheeda waxaa ka mida sheekhu uu sheegay ruux baad dhib u geysatay jinaayaad u geysatay nabar baad u geysatay markaad dhib u geysatay ama kas ha noqoto ama kama ha noqoto gacantiisaad dhib u geysatay madaxaad dhib uga geysatay jidhkiisa meel ka midaad ah dhib u geysatay dhibkii aad geysatay nabarkaad geysatay intii aad geysatay kuma ekaanine infection buu qaaday maalan caabuq buu qaaday waa gudbay xubno kadoo jidhkii ka mida buu galaaftay waaba ka sii gudbay oo naftii ruuxuba galaaftayba ma damaanaysaa mise ma damaanaysa ya waa damaanaysaa leesh lianna falkan inaad geysato ma idan baad u haysatay idan umaadan haysanin haddaadan idan u haysanin falkaa khaldan wixii ka dhashay waa damaani siraayadaa jinaayada ka dhalatay waa damaani ma dhahaysid anugu farta unbaan jaraye maxaa jidhkiisa kale iga galay war fartaad jartay baa dhimashada keentay way tagtay way tagtay way gudubtay ilaa ay dil keentay ama gacantii oo dhan ba goysay anugu far un baan gooyo fartii un baan bixinaya maya gacantao dhan baa lagaa rabaa naftii oo dhan baa u dhimatay iyadoo dhan baad bixin liish lianna waxa weeyaan daalim baad tahay wixii dulmigaaga ka dhashana waa damaani ficilkaagu ma'duun ma aha soo ma laakiin hadduu ficilkaagu ma'duun yaho shareecadu idanto wixii ka dhasha ma damaanaysa maalan ruuxii ruux buu gacanta ka gooyey waa la qisaastay maxkamaddaa la keenay waxay xukuntay gacantaa laga jaro waa la soo qabtayoo meeshii uu ka jaray baa isagana laga gooyey goyntii laga gooyey ayaa intay caabuqday bay gacantii oo dhan u gudubtay way jartay gacantii oo dhan way ka gudubtay oo jidhkii oo dhan bay u gudubtoo ruuxii baa u dhintay ma la damaanaya mise la damaani maayo lama damaanay maxaa loo damaani waayey le'anna gacangooyadan shareecadaa fasaxday soo saas maha wixii shareecadu fasaxday wixii ka dhashayna waa hayru madmuun soo ma waa hayru madmuun wixii shareecadu diidday wixii ka dhashana waa madmuun soo ma sidaas weeyaan ma'duunka sidaasaa laga wadaa macana waxaa ka mid a maalan ruuxa zaaniga dilkiisa dilkiisa zaaniga muxsanka ah ee guurka u horreeyey waa la dilay damaano male shareecadaa fasaxa waxaa ka mid a maalan ruux baad wax ka caariyaysay ruux baad alaab caariyaysay kitaab baad caariyaysay alaab baad caariyaysay kasoo faa'iidaysaa tiri igu soo celi alaabtii isagoon xadgudubna samaynin gaabinna samaynin tacaddi iyo tafriid midna isagoon samaynin bay alaabtii hallowday way baaba'day ma lagu leeyahay calaa qawl laguma leh leesh li'anna isaga idankiisabaa alaabtan lagu isticmaalay isticmaalkii bayna wax ku noqotay min hayri tacaddin walaa tafriid soo ma idankiisay ka dhalatay marka waa markaan nidhaahno yadu lmustaciiri yadu amaana saas way maanaa waa masala khilaafiya cinda alfuqahaa ruuxa alaabta caariyaystay gacantiisu ma gacan amaanaa mise waa gacan damaana calaa madhab gacantiisu waa gacan damaana calaa madhabna oo midka sheekhu u rajaxayana waa gacantiisu waa gacan ammaano mar hadday ammaano tahayna isagaa u idmay inuu qaado oo bitaali wixii itlaafay ku yimaadee tacadi iyo tafriid midna aan ahayn ma damaanayo ayb wahaakada miaaladu marka kuwaasay noqon karaan miaaladu sidaasay noqon karayaan idanku marka wuxuu ka imaan karaa shaaricana waa ka imaan karaa ciddii idanka lahaydna waa ka imaan karaa oo afar suuruu sheekhu u qaybinaya inay ku kulmaan shayga idankii shaarixa iyo idankii maaliga labaduba maalan addoon nin leeyahay addoon nin leeyahay baa gacan jaray ruux sayidkiisii baa idmay in gacanta la jaro sharcigiina waa amray in gacanta la jaro soo ma gacantii baa la jaray maxaa ku kulmay idnu shaaric iyo idnu lmaalik soo ma marna waxaa imaan karta maaliguna inuusan idmin shaaricuna uusan idmin maalan ugaadh nin leeyahay ugaadh nin leeyahay baa adoo xarman ayaa dishay nin baana iskale ugaadhan shaaricu kuuma idmin adoo xarman inaad ugaadh disho maaligii iska lahaa ugaadhanna kuuma idmin maxaa ku kulmay marka waxaa ku kulmay sharciga idan la'aantiisii iyo maaligga idan la'aantiisii soo ma cagsi lula waa suuradii hore cagsigeeda midda saddexaadna waxay noqon kartaa shaaricaa idmay laakiin maaligii ma idmin shaaricaa idmay laakiin maaligii ma idmin waxay noqon kartaa aalaadka lahwiga iyo waxyaalaha muxaramaadka ah dadka haysta ee milkigooda uu ku jiro shareecadu waxay tidhi ha itlaafiyo ninkii iska lahaana in la itlaafiyo ma idmin taa maxaa la samaynaa marka ma idanka maaliga la raacay mise idanka shaarica idanka shaarica la raacay soo ma haddaad itlaafiso shaarica ku idm midda labaad midda afraadi waxa way suurada afraadi wuxuu maaligii kuu idmay laakiin shaarici uusan kuu idmin cagsi suura taaliya wa suuradii hadda aanifada ahaydee dhoweyd cagsigeeda oo macnaha waxa weeyaan ciddii lahayd baa kuu idanta laakiin sharcigii kuuma idmin markaana maxaa la samaynaya ya sharcigaa la raacaya maalan nin baa wuxuu kuu idmay naftiisa inaad disho waxaan idan u haysataa buu yidhi inaad idisho fasax baa taa idil ama ma ahee gacanta iga jar waad fasaxanta ama ma ahee xoolahayga gub oo baabi'i idan baad u haysataa ayib asagii waa ku idmay maalinka ah laakiin sharcigii ma ku idmay maya kuma idmay maxaa la samaynaya markaas kale idanka maaligu waa hayru muctabar soo ma meelahan oo kale idankiisu shaqo kuma leh waxba laga soo qaadi maayo laakiin asagii maadaama uu fasax laga helay hadduu ruuxu itlaafiyo isaga waxba u damaani maayo waxba u damaani maayo aaim dembiile ana wuu noqon damaanadiina waa laga rabaa laakiin damaanada yaa qaadan waaya baytulmaalkaa la geynaa baytulmaylkaa la geynaa gacanta iga jar sax waa lagaa jaray nin baa kaa jaray markuu kaa jaray baa waxaa tidhi de waayahee gacanta magteedii isii ma soconaysaa soo nin jidhkiisii gadanaya maaha shareecaduna jidhkaaga ma gadan kartid waay maxaa la samaynaa marka ninkanna wuxuu gooyey gacanaan shaaricu u idmin oon sharcigu oggolaanin ninkanna gacantiisii in la gooyuu idmay kan marka loo kulmin maayo inuu idan khaladana bixiyo damaanana la siiyo laysugu dari maayo kanna laysugu dari maayo inuu khalad sharciga ka galo haddana la fasaxo la yidhahdo waxba laguguma laha masaladii isku celceliya waxaa la leeyahay kanna damaanadii ha la saaro damaanada la saarayna kanyaa lagu celinoo yuusan dheefsanine ha la dhaafiyo baytulmaalka ha la geeyo soo ma yaani bangiga muslimiinta muslimiintu ha intifacsadeen masaa'il badan oo noocaas oo kalena way jiraan ayib fa kullu maa yaxsulu wax kastoo xasila mimaa shay xaggiisa ka xasila qad udina la idmay wixii la idmay oo sharcigu idmay ah wixii ka xasila xaggiisa falaysa ma uusan ahaanin maagaasi madmuunan mid la damaanay muusan ahaanin wa cagsuhu kaa cagsigii oo muxuu yahay waa hayru lma'duun wey macnaha a hayru lma'duuni sharcan wa cagsuhu cagsu lma'duun kaa la idmay cagsigiisuna dumin kaa waa la damaanay oo wixii ka dhasho oo ka yimaada oo ka xasilo oo ka soo baxaayay ama ka ratib maayo waa la damaanaya isaga macnaha ayib wma clى اlmuxsini min sabiili wacagsuhu الظaalimu fasmac qiili wama clى اlmuxsini samafale korkiisa ma ahaanin min sabiilin wax jid ah jid lagu eedeeyo ama damaano lagu saaro muxsin samafale ah. ma jiro jid loo maro male arrinkaas wa cagsuhu cagsigiisuna addaalimu waa midka xadgudbaha ee gardaran ka gardaran ee xadgudbayna kaa isaga ah jid baa la haystaa damaano lagu saaro laguna eedeeyo ee fasmac maqal buu ku yidhi qiilii odhaahdayda maqal buu warkayga fahm sidaan wax kuu idhi u fahm masaladan waa qaacido iyadana qur-aanka laga qaatayoo ruuxa hadduu muxsin yahay oo samafale yahay oo u dadka u danaynayo mujtamacu u danaynayo isaga wax faa'iidaa meesha uguma jirto faa'iide akharuu ka raadinaya muxsin baa la yidhahdaa laakiin wax ciwad iyo beddel adduunyaa ah kama rabo sidaa wuxuu u sameeyey wixii ka dhasha ma damaanayo laakiin haddaad daalim tahay ood xadgudubto ama dantaada darteeda intaad wax u samayso wax ka dhashaan markaasi daalim baad tahay waxa ka dhashayna waa damaani muxsinkiibuu marka ka saaray qur'aankaana masaladaa tilmaamayo alla wuxuu uhi tabaaraka wa tacaala maa cala almuxsiniina min sabiil dadka samafala korkooda ma ahaanin jid ma ahaanin maxaa laga wadaa bimacnaa jid lagu eedeeyo ama jid lagu maago ama jid lagu dhammaano lagu saaro ma jirto ayib kadalika ayadda qur'aankaa falaa cudwaana ilaa cala alظaalimiin xadgudub ma jiro ilaa daalim korkii mooye ciddaa wax lagu samayn kare lagu xadgudbi waa daalim amaa cid aan daalim hayn oo muxsin ah mafhuumku wax weeye maya waxaa ka mid ah inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi اlardi bigayri اlxaq dadka jidka loo haysto oo jid lagu eedeeyo loo haysto waa dadka dadka dulmiya ee gardarraystee dhulka fasaadka iyo gardarrada ka buuxiya xaqdarrana ku gardaraysanaya ama dulmiga ku samaynaya dadkaa weeyaan maanaa cumuumaadka marka aayadaadka aayaadka qur-aanka baa laga faa'iidaysanaya tusaalayaasheeduna waxay noqon kartaa nin baa maalan dhagax dhigay suuqa suuqa meelay dadku marayeen ama waddada ayuu dhagaxyaal dhigay dhagaxyaalkaa wuxuu rabaa inay dadku ku dul socdaan jidkiibuu u sallaxayaa meeshan gaarisalooji somaad arg biyaha badan he biyuhu fadhiistaan meeshaasuba nin dadkii intuu dhagax isu dul saar saaray iyo wuxuu yidhi xilliga biyuhu ay joogaan ha dul mareenoo beddelka ay muxuu ahay jakoruhu ay ku gudbinahayaan gaari gaari muxuu ahay gaari gacmeedka dadkan meeshani ha mareenoo markaasuu dhagaxiis dul saarsaaray dhagixii baaba ruux ku murkacdayba ama ruux baaba ku tununturooday meeshii buu ku dhacdhacay wuu jabay ninka dhagaxa i isa saarsaaray ma lagu leeyay maxaa loogu yeelan waaya wamaa cala almuxsini min sabiili waay soo ma ruuxan ixsaan buu samaynayey mujtamacuu wax tarayey manfaco isaga meesha kamuusan raadinaynin wixii wax ku noqday wax ka soo qaad ma leh ya jabkiisa allaha kaba umay wey macnaha duca un buu leeyahy ayib taasoo kale ku misaalinaya waxaa ka mid a ah maalan nin baa ceel qoday jidka dhinaciisuu ka qoday wuxuuna ugu talagalay dadka jidka maraya inay ka cabbaan ruux baa ku dhacay markaasuuba ku dhintay ma lagu leeyahy maya wamaa cala almuxsini min sabiili laakiin waxaa shardi ah ceelka inuu jidka ka yara fogeeyo uusan jidka dhexdiisa ka qodin hadduu jidka dhexdiisa ka qodo waa mutacaddi wey markaas soo ma waa aalim leanna markaasi dadkii waa halis geliyey soo ma meelshii munaasabkii uu lahaa buu ka qoday dadkuuna ugu talagalay kama ganacsanayo dan kama laha dadkaasuu u danaynayay maa cala almuxsini min sabiili wixii ku dhacay wixii ku noqda isagay jirta saas macanaa ma damaanayo maalan wuxuu u dhiibtay ruux buu ammaano u dhiibtay wadiicuu u dhiibtay war alaabtan ii xifdi buu yidhi alaabtan ii xifdi lacagtan dukaanka ii dhig khasnadda ii geli haa alaabtan ii sii hay alaabtii buu meeshii lagu xifdin jiray buu u dhigay khasnadduu u geliyey meel alaabtiisii kaloo taalluu u dhigay meelaha alaabta lagu ilaaliyo u geliyey way gubatay ama tuug baa intuu usoo dhacay buu wixiiba isla dhacay ma laga qaadaya mise laga qaadi maayo ma laga qaadi maayo maxaa yeelay maa cala almuxsini min sabiili ruuxani ammaanada kuusii hayay ma dantaaday ahayd mise dantiisay ahayd eh? ya adigay dantaada ahayd ixsaan buu kuu samaynayey aduu kuu samafalayey laakiin asaga wax dana uguma jirin inuu alaabtan meesha kuu dhigo culays bay ku haysay laakiin muxuu u galay wuxuu u galay ajir aakharo dan adduunya uguma jirto soo ma asagoo ixsaan sameeyey haddana haddii la yidhaahdo damaan oo bixi laba gooroba bixi oo berri yaa wax isu qaban doona waay berri yaa wadiica loo dhiiban doonaa oo ammaano aqbali doona soo ma wax wadiicoo la aqbali doono ma jirto saas daraaddeed xikmadda shareecaday ka mid tahay maa cala almuxsini min sabiili yacni muudaca alaabta loo dhiibtay gacantiisu waa gacan ammaano sax hadduu dacagti sameeyo ama xadgudub sameeyo ama taqsiir iyo gaabin sameeyo sidaana sababtu ku timaado markaa wuu damaanaya soo ma laakiin hadday tahay musiibo iska qaahir ah isaguna uu taxadaray maa cala almuxsini min sabiili waay taasi waa middaa wey wa cagsuhu daalimu fasmaca qiilii waxa weeye daalimku waa muctadiga xadgudbay waay isagu waa damaanaya wuxuu u daliishaday xadiiskii nabiga sal lla lay slam laysa licirqin daalimin xaqun xidid gardaran oo daalim ah oo dhulka la geliya xaq ma leh ayib maalan wuxuu ku mihaaliyey nin oo muxuu ahaayey e, jidka ayuu dhagaxyaal dhigay dhagaxyaashaasi dantiisu dhigtay ama ma ahe wuxuuba ku talagalayba dadku inay ku rafaadaan ku dhibaatoodaan wixii wax ku noqda e ma damaanaya mise ma damaanaya waa damaanaya leanna aalim waa jidkii muslimiintu marayeen buu ceel ka qoday ama god buu ka qoday waa lagu dhacay ma damaanaya mise ma damaanaya wuu damaanayaa lanna aalim muctadia ah way markaa muxsin maaha soo ma miaaladu waa kaa xooluu dhacay maalan xooluu dhacay ruux buu xoola ka dhacay shaygii uu dhacay ayaa isagiina laga sii dhacay a qolo ka xoog badan baa isagiina ka sii qaadatay ama shaygii isaga ahaa markuu qaatayba wuuba baktiyeyba ari buu ah, xooluu ahaa waaba baktiyeyba ama wuu isdhimay oo wuu nusqaamay ninkii wax dhacay ma lagu leeyay mise laguma leh waa lagu leeyahy leesh leanna waa daalim muctadiya buu ahaa soo ma daalika muctadigaa marka jid baa loo haystaa damaano looga qaado oo lagu eedeeyo oo lagu maxkamadeeyo oo lagu xidho wahaakada jid baad u haysataa amaa muxsinka asaga jid looma haysto macnaheedu saas wamaa cala almuxsini midka samafalka samafalay korkiisa ma ahaanin samafalaha korkiisa ma ahaanin min sabiilin wax jid ah jid lagu eedeeyo oo damaano lagu saaro ma jiro waa muxsin wa cagsuhu cagsigiisuna kaa ka horjeedkiisuna addaalimu waa midka gardaranee daalimkae muctadigaa wey ee fasmac maqal qiilii odhahdayda maqal oo kaasi macnaha cagsigu waxa weeye jid baa loo haystaaba jid lagu tadmiiniyo oo damaano lagaga qaado lagu eedeeyo lagu mxuu ahay tacsiiro ayaa markaa furan wey macnaha uma alcuquudu in takun mucaawada faxariranha wadaci lmukhaatara wain takun tabarucan aw tawhiqa faamruha ahafu fadri tafriqa uma intaa kadib uu ku yihi alcuquudu caqdiyaalkii dadku ay guntanayeen in takun hadday tahay cuquudii mucaawadatan mid wax isdhaafsi ah mid wax la isdhaafsanayo ninba uu ciwad qaadanayo beddel la isdhaafsanayo hadday noocaa tahay faxariranhaa cuquudda noocaasa taxriiri taxriiri waxaa la yidhahdaa bimacnaa tirfac tir soomaaliga saas way maanaa ama tafatir yacani waxa weeyaan eh, inta badan eh, luqada saxaafada almuxarir waxaa la yidhahdaa tafatiraha joornaalka soo ma tafatiraha joornaalka ama muxuu ahaaye jariidada ayaa waxaa la yidhaahdaa muxarir la yidhahdaa taxriirku marka waxa weeyaan luqada soomaaliga waxaa lagu yidhaahdaa tafatire ama tirfactire shayga markaad hagaajiso ood hagaajiso ood kala qorto oo aad intii khulaasada ka soo reebtaa la yidhahda faxariranhaa tafatir maxaana laga wadaa meeshan waxaa laga wadaa ka dadaal ka dadaal oo dadaal ziyaada asii ah wadac ka tag almukhaaarata ka tag almukhaaarata khamaartanka ka tag almukhaaara bimacna almuraahana walmuqaamara la yidhaahdaa ah, yani khamaartanka mukhaaarada waxaa la yidhaahdaa waa laba ninoo isla khatartamaya min baabi almufaacala khatartan baa la yidhaahdaayo mid walba ka kaluu doonayaa inuu khatar geliyo isaguna ka faa'iido muqaamaraduna waa khamaartan mid walba wuxuu rabaa inuu isagu faa'iido ka kalena uu macnaha wax weeye khasaaro wadaci almukhaatara mukhaatarada macnahaasaa la yidhaha wuxuuna tilmaamayaa cillada ah faxariranha cuquudda mucaawadada adtaxriiri oo tir oo ka dadaal cilladu maxay tahay daci almukhaaara isla khatartanka iyo khamaarka ka tag nooc khamaara ku jira way haddaadan taxriirinin wain takun hadday tahay cuquudii tabarucan samafal tabarucan samafalid hadday tahay aw amase tawhiqatan ama cuquuddaasi ay tahay mid loogu talagalay adkayn a kalsooni iyo adkayn caqdigii la adkaynaya iyo kalsooni ruuxii wax ka maqnaayeen inuu kalsooni helo cuquudda noocaasa hadday tahayna fa amruhaa arrinkeedu akhafu waa mid ka fudud middii mucaawadada ahayd ee fadri ogow buu ku yidhi altafriqata kala bedelnaanta iyo kala duwanaanta faham buu ku yidhi maxay ku kala duwan tahay cuquudu almucaawada iyo cuquudu tabaruc iyo cuquudu tawhiqa ama maxay ku kala duwan tahay ama tawhiiqaad faham buu ku yidhi tafriqada iyo furuuqda udhaxaysa waata marka tafriqada cilladii buu kusiinaya lianna dii cilladu waxa weeye lianna dii tan oo tee ah oo macnaha waxa weeyaan tabaruca ama tawhiqada ah labadan dambee wada socda lianna dii tani in xasalad hadday xasisho famaqnamun waa faa'iido wain tafud hadday fakato oo aynan xasilinoo la waayana falaysa ma ahaanin fiihaa dhexdeeda maqramun wax khasaare iyo qaraamoobidah qaraamo iyo khasaare kuguma haysa haddaad weydo haddaad heshana waa faa'iido waa tee waa cuquudu tawhiqa ama cuquudu tabaruc sheekhu qaacidadan wuxuu ka wadaa cuquudda saddex nooc waay kitaabu ulbeyc markaad joogto cuquuddiisa saddex nooc baa loo qaybiya cuquuddu waa qaarkeed waa cuquudulmucaawada la yidhaahdaayo waxbaa la ysdhaafsanayaa waxaa soo gelaya beeca soo ma beeca ilaan waxbaa la yskala soo ma waxaa isii waxaana qaado lacagta hoo badeecadaa isii soo ma waa la gorgortamayaa waa la isriixriixayaa markaa kadibna waa la heshiinayaa nin walba bedel buu rabaa cuquudulmucaawada la yidhaahda guri baad ka kiraysanaysaa ama ruux kaa kiraysanaya waa caqdu mucaawada sababto maxay tahy asaguna manfacadii buu qaadan adna ijaaradii iyo lacagtii baad qaadan waxbaad kala bedelanaysaan cuquudda marka wax kala bedelashadu waxaa la yidhaahdaa cuquudu mucaawada yani kullun ya'hudu ciwadan kullun yuaalibu ciwadan bedel buu ruux walba rabaa bilaash kuma tegahayo a iska tag ma ogola soo ma wuxuu rabay haddaadan u gaadhin wixiisa kuma siinayo waa inuu wuxuu raali yahay aad siiso wixiisiina aad ka qanciso wixiisiina aad qaadato waa mucaawado iyo wax isdhaafsi wa cuquud taasi waa noocaas nooca labaad iyo caqdiga labaadi waxa weye waa cuquudda la yidhaahdo cuquudu tawhiqa iyadana waa cuquud loogu talagalay dadku markay mucaamaloodaan xuquuqna isku yeeshaan ruuxii xaqu ka maqnaa wax kalsooni geliya inuu xaqiisii helayo xuquuqda baabkaa ku timaadee macnahaa wadataa waxaa la yidhaahdaa cuquudu tawhiqa maxaa ka mida a maalan rahanta baabu rahan soo ma yani waxa weeye dayn baa la kala qabaa dayntiiba wuxuu ku yidhi waxaad isiisaa cudhaadh rahan wax aan sii haysto inta daynteeda aad ii soo celinayso rahantan uu ruuxa ka sii haysanayo waxba kagamuusan bedelanin soo ma laakiin macnaheedu muxuu yahay xaqaygii iga maqnaa inaan helayo ousan iga fakanaynin unbay kalsooni isiinaysaa tanaan sii haysanayaa waay soo ma tawhiqa marka meeshay ka timi sidaas waay waa nooc adkayn ah xuquuqdii inaysan lumin baa la adkaynaya waxaa ka mid a ah cuquudda tawhiqada masalan cuquudda la yidhahdo cuquudu damaan ama kafaalada la yidhaahdo soo ma dayn baan ku siinayaa ama xoolahan waa ku dayminayaaye ruux damiinkaa ah ii keen soo ma ruux damiin aad u keentay mid baa ku wuxuu yidhi anaa ninkaas damiinka waxaygii haddaad ka weydana anaa ku siinaya soo caqdi maaha laakiin ma caqdi aad wax isdhaafsanaysaanba maya xuquuqdii ninka ku maqnayd inaysan kaa lumin kalsoonideeda unbaa laguu adkaynaya soo saas maha cuquuddu waxaa la yidhahdaa marka cuquudu tawhiqa kafaalada damaanada rahanka abwaabtaasaa halkaa gasha abwaabtaas waxaa la yidhaahdaa cuquudu tawhiqa qaybta saddexaad ee cuquudda waxa waa cuquudda loo yaqaano cuquudu tabaruc ama cuquudu tabarucaad baa la yidhahdaa waa samafal samafal waayo bedel laguma rabo wax kaa maqanna kuma adkaynaysid oo kalsooni kama raadinaysid laakiin dantaad ka leedahay waa uun samafal halkaana waxaa soo gala cuquudda ay ka mid yihiin maalan muxuu ahaayey ay ka mid yihiin hibada hibada iyo ay ka mid yihiin ayaa soo gelay maanaa yacni hibada iyo sadaqada iyo hadiyadda iyo wasiyada iyo dardaaranka halkaasii gelaya soo ma abwaabta wasaayaadka iyo dardaaranku dardaaranka bedella laguma rabo xoolo kaa maqanna uma haysatid oo kuma sugaysid laakiin dardaaranku waa samafal soo ma waa waxaad baxsanaysa waa hibe iyo waxaad baxsanayso hadiyadda sadaqada kulli waxay gelayaan cuquudu tabarucaad bay gelayaan waana ka hadli doonnaa maxay kale yihiin sadaqada iyo hibada iyo hadiyadda maxay kale yihiin macaaniday kala qaadanayan waan ka hadli doonnaa laakiin kulli waxaa laisku yidhaahdaa cuquudu tabarucaad soo ma saddexdaa macno markaad kala fahanto wuxuu sheekhu ku yidhi qaybta hore ee loo yaqaano cuquudu lmucaawada ee wax isdhaafsiga loogu talagalay ee wax layska kala laysugu kala bedelanayo sida beeca iyo ijaarada iyo wixii la mid ah cuquudda noocaasoo kale ah aad uga dadaal oo tafatir oo shuruuddeeda ka fiirso oo macnaheeda wuxuu ka wadaa waa in wax walba la ogsoon yahay ruuxu wuxuu qaadanayo iyo wuxuu dhiibayo waa inuu og yahay markuu caqdiga galayo amanka waa in la og yahay mumankana la og yahay lacagtana waa in la og yahay waxa ay tahay oo lagu heshiiyo oy caddahay oo aan jahaala gelin iyo qarar badeecada la kala gadanaya laysdhaafsanayana ee dhanka kale ana waa inay tahay shay macluumoo la og yahay marka labaadna shay maqduuru tasliim waa inuu yaho shay aan la dhiibi karo oo markii lagu heshiiyey aad gacan gelin karto waa inuu yahay meeshaa marka wuxuu ku saarayaa buyuucda waxaan ujeedaa cuquudda mucaawadada loogu talagalay qararna ma geli karo jahaalana ma geli karto soo ma haddii qarar iyo jahaala ay gasho oo laga jaahil noqdo ama lacagtii la kala siisanayay ama silcadiiba laga jaahil noqdo ama jawaanibta qaarkoodba jahaala ka gasho waa qarar taxriir maadan taxriirinin marka soo saas maa faxariranhaa waxa weeye taxriirka macnihiisu waxa weeyaan waa in aad ogsoon tahay wax walbana laga dheragsan yahay waxa la marka labaadna alqudratu cala atasliim waa in shaygii aad dhiibi karto waa inaad shaygii dhiibi karto haddaadan dhiibi karin oo awooddaadaba ka baxsan ama cilmigii iyo aqoontii baa ka maqanoo jahaalaaba ku jirta waxa la isdhaafsanayo markaasi waxa weeyaan harar iyo jahaalaa gelaysa wabitaali mukhaadara ku jirta marka waa nooc khamaartan awa waa nooc hee khamaartan ah wadaci cilladii buu caddaynaya marka macnaha oo markaasi taxriirkii baad ka tagta waay nooc khamraa buu marka u ekaanaya waata marka xadiiska nebiga ku tumi sl lay waslam nahaa can bayci alxasaati wa can bayci algharar buyuucda hararka nebigu waa reebay sl jahaaladu ku jirta way maanaa wuxuu reebay uurka ilmaha ku jira in la gado wuxuu reebay ayaalo badan oo sidaas oo kaleeta haddii muxuu ahaayey salamka xoolo la kala disa dib la iska siin doono wuxuu yidhi yacni waxa weeyaan waa in eh, beegga waxaa laysa siinhayo laysdayminayo beeggu cadyah miisaanku cadyah waktiga la kala qaadanaya cadyah wax waa inuu cadyah jahaala ma geli karto marka buyuucda cuquudda noocaas oo kale ah ma geli karayso jahaala ma geli karto leanno mid walba oo labada ruuxee caqdiga wadagelaya ka mida nin walba xaqiisii oo kaamiluu rabaa soo ma waa meesha la yidhaahdo waxay ku salaysan tahay cuquudda mucaawadadu cala almushaaxati bakhaylnimo iyo lexjeclo iyo nin walba wixiisa inuu ku fara adaygo iyo inuu siyaado dalbado ka kalena iska riixo soo ma waxbaad kala gadanaysaan suuqaad joogtaa mid baa kuu yimid waxiibuu rabaa inuu kaa iibsado badeecadii kuu taallay waxaad rabtaa qiimaha ugu qaalisan inay badeecadaadu kuu gasho asaguna muxuu rabaa qiimaha ugu riqiisan inuu kaa siiyo wuu ku riixi adna waad riixi soo ma nooc marka mushaaxaad iyo lexjeclo iyo ad iyo isriixriixid iyo gorgortan bay ku salaysantahay wax la yidhahdo fudfudayd iyo saamixid iyo hadda iska qaado ma jirto soo ma meeshaasi waa meel adag sidaas daraaddeed maadaama ay sidaas tahay oo nin walba xuquuqdiisii jiidanayo berri si uusan muran iyo qajajac u imaanin cadaawad iyo fidniya isnacaybna uga dhalanin waxa la gelaya waa inuu cad yahay war maxaad iibsanaysaa waa inuu ku cad yahay waxaad iibsanaysaa war waxaaga maxaad ku gadanaysaa oo dhaafsanaysaa oo lacag ama qiimo ah waa inuu wax kuu cad yahay laakiin duuduub a midho berde duuduub baa lagu liqaa iska wad berina qoortaa laysugula jiraa maxkamad iyo balaayaa laysla aadi maya saas sharcadu diidanta baabkan yani mucaawadaadku sidiisaba waa meesha ugu khatarsan shareecadu marka shuruud adag bay dhigi taxriir baa la rabaa in laga dadaalo la tifatiro wixii wax cad uu yahay wax cadna wax lagu kala qaato macnahaas weeyaan macnaha uu sheekhu ka wado hadduu shaygu uu majhuul yahayna ma asaxayo caqdigaas hadduu shaygu uu macluum yahay laakiin hayru maqduuri tasliim uu yahay maba dhiibi kartidba maba dhiibi kartid waa macluum laakiin lama dhiibi kartid intaad soo qabato ma gacangelin kartid oo ciddii aad ka iibisay maba u dhiibi kartidba ayadana waa buyuuc harar ah, ma asaxay ma asaxay tusaalayaasha sheekh uu bixinaya maalan waxaa ka mid a ah oo tusaale uga dhigay addoonkaagii kaa fakaday hadda addoon inaguma naqaana laakiin adhigaagii dheh axkaamta addoonka waa macaamulona hadda lakin waxaa tidhahda xoolahaagii neefkaagii kaa lumay ee fakaday ee inaad heli doontay inaadan heli doonin yaa waxaa tidhi war neef noocaasaa iga maqan suuqi baa timi neef nooqaasaa iga maqan sidaa iyo sidaasa saa u yaalla iibbuuna buuna iga yahay yaa iga gadanaya ya waxaa la siinahayey muxuu ahay lix kun oo shil markaasaa waa tidhi waa khasaaro gadahayaaye yaa laba kun igaga gadanaya nin baa soo boodo wuxuu yidhi anaa laba kun kaaga gadanhaya laakiin soo raadi soo ma labadii kun buu siiyey ninkan waxa uu gadayo neefkuu gaday ma wax gacantiisa ku jiro uu dhiibi karaa ma dhiibi karo waa hayru maqduuri tasliim saas daraaddeed maxaa ku jira mukhaataraa ku jirta mukhaatarada ku jirta maxay tahay labada nin mid unbaa god geli doonoo khasaaro geli doona midka kalena wuu aflixi doonaa waana khamaarka midda loo yaqaano axaduhumaa haarim waalakharu haanim mar hadduu midna haanim yahay ka kalena uu yahay uu haanim yahayna huwa caynu waa khamr waa khamaarka laftiisii waa oo maalan markaad tidhahdo laba kun iska sii iga sii kaba soo qaad neefkii baa la raadiyey haddii lasoo helo oo neefkii inta lasoo helo loo soo gacan ninkee baa god ku jira ya kii neefka lahaa baa god ku jira leanna neefkiisii oo lix kun joogay baa laba kun lagaga qaatay haddii neefkiiba la soo waayana ya kii lacagta bixiyey baa god ku jira saas daraaddeed axaduhumaa haanim waalaakharu haarim waa khamaar waay khamaarka marka la gelayo miiska la yimaado wax laysula yimaado mid baa qaadan wixii meesha yaallay kii kalena isagoo faracad oo bustiya boodhka iska tirtirahayo dhaqaaqi soo ma waa midda marka cadaawadda iyo isnacaybka iyo balaayada abuurta waay qur-aankuna sheegay marka cuquudda noocaasoo kale ah waa daci lmukhaatara markuu ku leeyahay bimacnaa nooc qamaaray salka ku haysaa soo ma marka waa hayru maqduuri tasliim maalan nin baa wuxuu yidhi waxaan kaa gaday shimbirka hawada duulayaan kaa gaday oo meeqaad iga siisa kun shilin ho da shimbirkii soo gacan geliy soo gacan gelin karta maya waxaad tidhi maalin walba markaan badda aado taqriiban waxaan ka keenaa magaalada badda ka keenaa muxuu ahaayey malay marka waxa weeye malaygaa badda dhexdiisa ku jira anaa soo qaban doona iga gad lacagtiisa isii war malay bad ku jira inaad soo qaban iyo inaadan soo qabanaynin allay la jirtaaye may may adigu iska dhaafe iga gad adugu lacagta isii waa hayru maqduuri tasliim wuxuu soo qaban karoo gacan kuu gelin kara maaha inuu fakadana waa dhici kartaa inuu hee inuu soo qabtana waa dhici karta saas maana marka buyuucda noocaas kalea waa buyuucda qararka nooc mukhaatara amana waa ku jirta lianna ama waa hayru maqduuri tasliim ama jahaala ku jirta oo jahaalada kuway ku jirta waxaa ka mid ah maalan waxaad tidhi muxuu ahaayey eh, eh, hashayda heble ah eh, way riman tahay way riman tahay waxa uurkeeda ku jira iga gad bil kadib bay yay foolan doontaayoo muxuu ahay dhali doontaa ee hadda iga iibso meeqankaasiya waxaad iga siitaa shan kun shantii buu isqaatay hashii buu sugaaya inay dhasho beecaasi sax ma ah soo saas ma muxuusan sax ku ahayn leanna jahaalaa ku jirta meesha ma laba ilmood baa ku jira ma hal baa ku jira miyaa lagala yaqaanaa maya ma dhadig baa ku jira iyo nirig mise waxaa ku jira lab iyo qurbac lama kala yaqaano waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan tiknolojiyadu hadda waxay gaadhay in la ogaan karo waxa uurka ku jira tiradiisu intay tahay iyo lab iyo dhadig wuxuu yahay saas daraaddeed jahaaladii waa ka baxay waxaa ku hor taalle weli oo tiknolojiyadu ayna gaadhin tolow ma naf iyo nolol buu ku soo bixi doonaa mise wuu baktin doonaa soo ma isagoo baktiya miyuu dhalan doonaa mise uurku ku dhalan ku dhiman doonaa mise wuu soo bixi doonaa weli soo jahaala ma jirto sidaas daraaddeed laa yasex lianna axaduhumaa haarim walaakharu haanim qasab waa haddii ilmahaasi uu dhashana oo uu soo baxana nin baa haanim ah hadduu kan haniimaystooo faa'iidana kii kalaa khasaari hadduusan soo bixinna mid baa faa'idi kii kalena waa khasaari waana khamaarkaa sidaas ma la fahmi marka cuquud waxay u baahan tahay taxriir siyaada shuruudeeda taxadarkeeda cilmigeeda ka waxa lagu heshiinayo waxa la kala qaadanayo wax wax lagu kala gadanayo inuu wax cad yahay faxariranha wadaci lmukhaaara waqtigaa dhacay hada wabillahi tawfiq wsala allahuma w slam ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi wslm